bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna asheykh صالح بn cbd اllahi الcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى asfami bn cayna can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cbdillahi bn cami اlcaas can cbdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali wslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamu man fi lard yarxamkum fi الsma wmin طrائq raxmat raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biqraءi usul mutun khasatan usul xadiid اlmustafa wrasul mujtaba slى اllahu عalayhi wعlى alihi wصaxaabati ajmaciin liyafuuzuu bisxaati اlcajl اlaajil fahada huwa اlmajlis الsaabic wالsabcuun min majalisi iqraءi wa sharxi kitaab macaalim الsuna nabowiya fii leylati alaxad almuwaafiq lisaabic cashar min shahr rajab caami alfi وarبcmiya وarبciin hijrat mustafa slى اllahu عalيh wali wslem ضمن سلسلة دروس xadيiث المصطفى صلى الله عليه وaلي وسلم bdأ بkتاب الأربعين وانتهى بسنن وصحيحين ysر الله الاتmام والإكمال ورزقna إkلاص في الqول والcمل إنه سميع مجيب الدعواaت majliskan waa majliskii todoba iyo todobaatanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka macaalim الsunawiya habeenkan waa habeen axad ah muxuu ahaa toban iyo todobada bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi وaalihi waslem waxaan kusoo jirnay kitaabu اlxaj wاlcumra acmaal xaji waaxkaamihi ayaan halkan ka bilaabayna insha allahu tacala ayaan kusii jirnay cafwan waxaan ku jirnay xadiidka dheera oo jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala anu arda uu kaga warramaya xijatu nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xajka uu kaga warramayey uuna ka wariyey jacfar ibnu muxamed ibn xuseyn ibn cali bn abi aalibin radia allahu can iljamiic saxaabadaas iyo raggaas taabiciinta oo isdhalay jaabir bn cabdilah xadiidka ay ka wariyeen oo dheera waxaan halkan eh, caawa ka bilaabayna insha allahu tacala qeybihi u dambeeyo xadiidka eh, inuu nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam uu marqaatigeliyey rabbigii subxaana wa tacaala uu yidhi allaahumma ashhad allaahumma ashhad intuu gacanta weliba farta uu saa kor ugu qaaday eh, cirka uu saa xaggii u qaaday kadibna allaahumma ashhad allaahumma ashhad allahuma shad saddex jeer ayuu nabiga yidhi sala allahu caleyh wasalam kadibna waa la adimay waa la aqimay duhur ayuu laba ragca tukaday waa la adimay kadibna waa la aqimay casirka iyo laba ragca tukaday inta udhexaysan wax sunnama tukanin halkaas ayaan ku joognay uma intaa kadib markuu salaad duhur tukaday kadib nabigeena sala allahu caleyh wasalam iyo casirkii rakiba nabigu wuxuu koray uma intaa kadib rakiba wuxuu koray rasuula rasulka xataa ataa ilaa nabigeena ka taga almowqifa meeshii u istaagay ama meesha la istaagayay carafoo dhan waa mowqif laakiin waa goobtii uu nabigeena istaagay sala allahu calayhi waali wasalam meel la istaaga weyaan fa kadibna nabigeena wuxuu yeelay batna naaqatihi hashiisa caloosheeda alqaswaayi ee qaswo ahayd ila sakharaati jibaalyaalka dhagxaanta weyn ayaa sakharaad la yidhahdaa oo meesha saa u yeelyeelay jibaalyaalkaas meelaha yeelyeelay oo buurta ku dhowaayey ayuu caloosha hasha xaggeeda mariyey waa ishkaal caloosha hasha see dhagxaan xaggeed loo marinaya laba macnuun midka muxuu ahaa la aado labadana mufasiriinta ayaa ku fasireen axaadiista sharaxday raximahumullah tan koobaad waa arrinta ah in uu nabigeena sala allahu calayh wasalam hashii intuu kaxeeyey kadibna sallaxii iyo dhagxaantii taaltaallay uu nabigeenna saaray hashi buurta sare maaha laakiin dhagxaanta hoosteeda taala oo sallaxa ah inuu nabigeenna dulhasha ku dul joojiyey kadibna calooshi hasha waxay qaabilaysaa toos waxay qaabilaysaa dhagxaantii sakharaadkii taa waa noqon kartaa sidoo kale dhagxaanta waa dhagxaan tagtaagan oo kuuskuusan sowma hashii marka muxuu ahaa uu nabigeenna ku istaagay sal alla alay slam uu dul saaran yahay cafwan caloosheedii waxay qaabilayaan muxaadaad dhagxaantii ayaa qaabilaysa u qaabili oo ku beegan labada macno waa lagu fasiraya in dhagxantii ama salaxii weliba hadda markaad tagtaan eh, meesha la yidha dhagxan intaan buurta kore la fuurin buurtan hadda laisku laayo oo dadka ay ku dhintaan oo lagu dambaabay in badan ummad ka mid ay ku dambaabeen qaarna laga yaabo inay shirki xataa ku dhacaan waxyaaba ay samaynaya markaad aragto buurta ayada waxaa hoosteeda ahaaday meeshuu nabigeen istaagay halkaa weeyaane salaxyo iyo dhagxaan saa u balbalaaran oo qaarna kuuskuusan qaarna fidsanba marka dhagxaanta iyada sakharaadkaas ayaa marka macnaheeda aad ugu dhow inuu nabigeena ku dul joojiy daabadii hashi kadibna calooshii iyo dhagxanta isqaabileen sidaas ayaa u dhoweyn wallahu aclam la sinan hadii la yidhahdana kugu kor u qaadan oo yara kuusanoo kor u qaadanoo hasha caloosheeda soo gaari kara oo la sinaan karana way jirayaan weyan wallahu aclam uma intaa kadib rakiba nabiga uu koray rasuula rasulka kale sal slm xataa ataa ilaa uu ka taga almawqifa meesha uu istaag la istaagayey ama uu istaagay fajacala kadib nabigu wuxuu yeelay batna naaqati hashiisa caloosheeda alqaswaayi ahayd ila sakharaati jibaalyaalkii iyo salaaxyadii ayuu ku aadiyey wa jacala wuxuu yeelay nabigeena sal alla alay slam xabla almushaati dadka lugaynayey jidkoodii bayna yaday hortiisu iska mariyey dadka lugaynaa meesha ay marayeen oo lugta ku socday oonan gaadiid saarnayn wuxuu iska horuu iska mariyey hadda dee dabcan meelihi ayaga wax la garan kara hadda xabl mushaat iyo baabkaas xilligaas uh, jidadki jiray kulli waa la wada mxuu aha falrogayo waa la bedelay wa wuxuu yeelay xabla mushaati dadka lugeynaayey ariiqoodii jidkoodii bayna yaday hortiisa wastaqbala wuxuu nabigeena qaabilay calayhi sal slam alqiblata qiblada ayuu qaabilay falam yazal nabigeena kama zulin waaqifan inuu taagan yahay xataa harabat ishamsu ilaa qoraxda ka dhacdo markii nabigeena salaada duhur i casarka u jamciyey oo wakhtiga zawaalka duhurka la jooga laga bilaabo ilaa qoraxda ay ka dhacdo intaas nabigeena uu taagnay sal allahu calayhi waaali wasalam halkaas ayuu rabi baryaayey wadahabat isufratu weliba borowga ayaa muxuu tagay yacnii qoraxda way dhacday yacnii casaankii wuu tagay borborowgii ayaa marka weliba tagay qaliilan xataa qaaba wadahaba dahabat asufratu borowgi ilaa uu tago qaliilan in yar xataa qaaba alqursu ilaa qoraxda ka dhacdo qoraxda dhicitaankeeda iyo borowga ayaa hormari waxaa hormari qoraxda dhicitaankeeda markuu taqdiimi takhira ku jiro wallahu aclam wa ardafa qursiga waa geeska weyaan geeska iyo qoraxda dhicitaankeeda weyaan wa ardafa nabiga wuxuu gadaal soo saaray lifti soo siiyey biluqatikum antum nabiga wuxuu lifti soo siiyey yaa irdaafka liftigu may garan karaan dhalinyarada moogta marka nabigan wuxuu gadaal soo saaray e usaama ibnu zaydin radi taala arda waxaan u tegi doonaa markaan musdalifo tagno in nabigeena sal allah alay uu gadaal soo saaray alfadl ibnu cabaas marka nabigeena sal alla alay slam xilliguu ka soo baxay carafa waxaa gadaal muxuu ahaa daabada la saarnaa ninka laninka la yihahdo usaama bn zayd xibi rasuuli illahi sal slm min xibihi waa kii uu nabigeena jeclaa aabihin uu nabiga jeclay sal alla alay waslem markuu musdelifo imaadayna alfadl qiso fiican ayaana muxuu ahaa oo fii qad eh, albasar aragga ila laaba ku saabsanna noo imaan doontaa insha allahu tacaala eh, xadiidka qeybtiisu dambe waayahay ardafa nabigu wuxuu gadaal soo saaray ama lifti uu soo siiyey usaamata ibna zaydin khalfahu gadaashiisa wa dafaca rasuula nabiga alle wuu soo dhaqaaqay waqad shanaqa walaal qad shanaqa isagoo usoo laabay usoo celiyey lilqaswaai hasha qaswa la yihahda azimaama hogaanka hogaanka ay ku hogaansanayd hasha ay ku xirnayd ayuu nabiga gadaal usoo jiiday wuu u gaabiyey hogaanka uma sii daynine waa soo muxuu ahay cadaadiyey gadaal usoo celiyey xataa ina rasaha ilaa madaxeeda uu la taabto mawrika raxlihi heeryadiisa meesha uu nabiga jilibka qabana ilaa jilibka nabiga calayi slat slam meesha qabana oo meel waxaa jirta markii gaadiidka la saaran yahay jilibka eh, muxuu ahaa uu qabto oo harag iyo eh, maryo quruxsan iyo wax inta la saara si ay eh, muxuu ahaa qoryihii iyo waxyaabihii saarnaa gaadiidka ay lugta jilibka u dhicin loo sameeyo weyaan oo jilibka saa loo saarta ilaa qoorta hasha ay muxuu ahaa kaga soo dhawaato ama ay ka taabato mawrika ama meesha jilibka la saarto oo gaadiidka oo aad buu nabiga usoo celinay intaana wuuu kala rabaa kala dan leeyahay inaynan hasha ordin ilaa hasha haddii loo daya hogaanka way ordaysaa marka nabiguu celinaya alayhi sala slam cadaadinayey xataa ina rasahaa ilaa madaxeeda uu la yusiibu ka asiibo ka taabto mawrika raxlihi heeryadiisa jilibsaarkeeda weyaan wayaquulu wuxuu marka ishaaraya yaquuludan bimacnaa yushiiru weyaan wuu ishaaraya biyadihi gacantiisa alyumna ee midigta ayuhannaas wardadow asakiinata sakiina war xasilooni xasilooni dadka way yacayaan way yacayaan markii yacitaankaas ayuu nabigeen wuxuu le war tartiibsada kulamaa goor alla goortii ataa nabiga uu soo gaara xablan buur yar oo bacaad ka samaysan oo min alxibaali buuraha iyaga ka mid ah buuraha yaro tumurada meelaha kor u qaada markuu soo gaaro arkhaa laha qaliilan in yar ayuu nabiga usii muxuu ahaa u dabciyaa xeragii ee hogaanka u dabciyaa xataa tascada ilaa ay ka korto kow xata ataa ilaa nabigu ka imaado calayhi salaat slaam almusdalifata musdalifa ilaa nabigu ka imaado calayhi salat slam waa habeenimo fasallaa kadib nabigu wuxuu ku tukaday biha iyada almaqriba salaad maqrib walcishaa salaad cisha biaadaanin waaxidin hal aadaan iyo waiqaamatayn laba aqimitaan waa la adimay sida annaga jamac hadda aan samayno sidaasuba nabigeena samaysa cai sl slam walam yusabix ma sunaysanin baynahumaa maqribka cishaa dhexdooda shay-an waxna uma intaa kadib dajaca rasuullah nabigaa laguu saaxday calayhi salaatsalaam xataa alaca alfajru ilaa salaada fajr ama fajarka uu ka dilaaca weeyaan wasala alfajra salaad fajr uu nabigana tukaday calayhi salaatu salaam xataa tabayana lahu xiina goortii tabayana lahu u caddaaday asubxu salaad subax ilaa salaad subax ay ka caddaato nabigeena calayi sl slaam muu tukan wuu tukaday markaas biaadaanin hal aadaan iyo wa iqaamatan aqimitaan uma intaa kadib rakiba alqaswaaa hasha qaswalyar ayuu nabigeena koray calayhi slat slam xataa ataa ilaa uu ka taga almashcar alxaraam meesha mashcar xaram loo yaqaana waa meesha hadda masjidka musdalifo ku dhex halka masjid oo ku yeela waa meeshuu ka dhisan yahay meeshaa weeyaan waxaadna ogaataa nabigeena sal allahu alay slam mina noqotaya musdelifo noqotaya carafo noqotaya meel kasta wuxuu caddaynayay meeshan in muxuu ahaa u istaagay laakiin mino dhan ay meel labarye ay tahay carafoo dhan meel la istaaga tahay musdelifoo dhanna meel muxuu aha la istaaga tahay oo ku xirnayn meesha nabi maxamed u istaagay alai sla slam aan istaagi waayo xajkayga ma ansixin arrintaa ma jirto weyaan xuduud ayay leedahay carafa xuduudna mualiuduud um, ay leedahay eh, minana xuduud ayay leedahay marka mina waa baryitaan in xuduudka lagu jiro carafana xuduud ay leedahay waa in xuduudka la dhex istaago meesha la yidhahda musdelifana xuduud ay leedahay waa in xuduudka la baryo sidaa weyaan waayahay xataa ataa ilaa xataa ataa ilaa nabiga uu ka tago almusdalifata fasalaa biha almaqriba ayuu ku tukaday walcishaa salaad cisha biaadaanin waaxidin waiqaamatayn laba aqimataan iyo hal aadaan walam yusabix ma sunaysnan baynahuma uma dajaca nabigeenu iska saxday alayh sl slam rasul lah sl slm xataa talaca alfajru ilaa fajarka uu ka dhasho weeyaan wasala alfajra salaad fajr ayuu nabigeenu tukaday xiina goorti tabayan lahu asubxu salaad soc markay u caddaatay oo inaa waaga u baryey marka mxuu ahaa nabigu u caddaada alay sl slam biaadaanin hal aadaanin waiqaamatan aqmitaan uma intaa kadib rakiba qaswa hashi qaswad ayuu nabigana koray calayhi slat slam xata ataa ilaa uu ka tago almashcar alxaraam meesha mashcar alxaraam la yihahdo fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam fastaqbala alqiblata nabigana qiblada iga qaabilay calayhi salaat slaam fadacaahu qiblada mar kasta markaad joogta carafa iyo markaad mino joogta iyo markaad musdalifo joogta intaba waxay kaa xigtaa dhanka qoraawdha ay kaa xigtaa dhankaasaa loo tukani dhankaasaa loo tukani waayahay fastaqbal qiblata qiblada ayuu qaabilay fadacaahu alla ayuu baryey wa kabarahu alla ayuu weyneeyey wahalalahu alla ayuu tawxiidsaday oo waxadahu wuu kali yeelay rabbigan subxaana wa tacaala falam yazal nabi kama zuulin marka dikri iyo wuxuu isku daray iyo duca falam yazal kama zuulin waaqifan mid taagan inuu yahay nabigeena calahi slat slam xataa asfara ilaa uu ka booraaba jiddan ilaa qoraxda ay soo bixitaanka soo dhowaado oo booraawgi muxuu qabla an taluca ashams qoraxdu intay soo bixin xugun muhiima oon soo marnay ikan isu fiiriya marka xukunka muhiimka muxuu yahay meesha la yidhaahda mina subaxda loo ama baxa oo la aadi carafa qoraxda markay soo baxda la bixi saas ayaa nabigan uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka laaada subaxda laaada meesha la yidhaha carafa qoraxda markay soo baxda ayaa la aadaya saas ayuu nabigana sameeyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam waaya marka loo kalahaa mina oo laga kalaha meesha la yidhaahdo musdelifana qoraxdan soo bixin ayaa la baxaya marka labadaa xugun waa in loo ogaado qofka saas samaynaa waa qofka yacni eh, caadiga ah laakiin dadka eh, dacafada tabarta daran ama dadka la socda dacafada waxaan ogaanay in haddii marba muntasafo leylka la gaara habeenka kala barkiisa inay mina sii aadi karaan dumarka eh, culculus iyo dadka xanuunsan iyo dadka waayeelaha iyo dadka adig dacafada loo yaqaano iyo cidda la socota inay sii bixi karaan tan kale carafo laftirkeeda hadii habeenimo qofka xamalaadka amaba guruubyada dadka wadaan oo xajka tandiiminayaan hagaajinayaan haddii ay dadka kaxeeyaan oo habeenimo ay carafo kusii geeyaanna ayadana wax xaraj oo dhibaato ah ma lahan waxaa yeelay baryitaanka la baryaa meesha la yidhaahdo mina habeenka isaga waa sunna waa sunna in la sameeyana aad u qiimo badan laakiin qofka hadduu habeenka isaga taga waa intaana carafo la gaarin ka hore carafo marka laga soo laabto kadib waajibaadka xajka ka mid noqonaysaa baryitaanka la baryo marka taana iyadan hala ogaado waa yahay fa nabigu wuu dhaqaaqi qabla an tatluca shams qorax intay soo dhalanin ka hore wa ardafa alfadla ibna cabaas ibna cabaas nink ninka la yidh cbdullahi bn cabaas ninka u dhalay oo walaalka muxuu cabdullahi bn cabaasa ah, oo loo yaqaan alfadl ayuu nabigeena gadaal saaray ama lifti siiyey calaa luqatikum wa kaana wuxuu ahaa nabigeena wa kaana wuxuu ahaa ninka la yidhaha alfadl rajula nin ayuu ahaa dhallinyaro ah xasana shacri timo qurux badan lah allahu akbar abyada weliba aad u cad wasiman aadna u qurux badan yacni maa shaa allah wiil karmeed ayuu ahaa nin cajaa'ib badan oon indhahaba laga qaadi karnuu ahaa falamaa dafaca rasuullah nabig alle markuu dhaqaaqay marat bihi waxaa soo martay ducunun yajriina gabdho iyo dumar awr saaran iyo geel saaran oo weliba cayrinayaan awrti ayaa muxuu ahaa nabiga soo maray sal slam ducunka waa jamcu daciina ama daciin waxa weeyaan hasha iyo neefka geela ayaa lagu magacaabi jiray markii dambena waxaa loo muxuu ahaa qaaday ama loo raray gabadhi saarnayd hasha iyo hashi in eh, muxuu ahaa loo loo bixiyo daciina jamcoodana waa ducun marka eh, gabdha iyo dumar awr saaran iyo geel saaran iyo gaadiid saaran ayaa marka soo mareen markuu nabiga socday faafiqa kadibna wuxuu gudagalay alfadlu wiilka la yidhah alfadl saxaabiga jaliilka yanduru ilayhina inuu gabdhihii daawdo uu fiirsado uu ka nuursado insaxa tacbiir dhallinyarada ayaa mogta dahan fa wadaca kadibna nabiga wuxuu saaray calayhi slat slaam rasuula rasuulka al yadahu gacantiisa calaa wajhi alfadli fadli wejigiisa u saaray nabigeena sala allahu calayhi waaalihi waslem indhihii dhan baa ka daboolay indhihii waa xaalad khatara indhihii baa ka daboolay inuusan gabdhahaas ajaanibta ah ilaan xaj ay ku jiraan wejigaa u wada furan sowma kadibna waxaa weeyaan in la arko wejigii ayuu diidayaa gabdhihii ninka daawdo kadib nabigeena sal sl indhaha ayuu qabtay munkarkii man ra'aa minkum munkaran falyuhayirhu biyadihi marka dumarka in la daawdo la fiirsado amaba si layfan ah loo daawdo amaba ha laga dawdo aaladan mxuu ahaa la isticmaalo oo social media ha laga dawdo iyo waxme laga dawdoba waa muxaram lama ogola arrin la ogolya ma aha weyaan marba ajnabi ay tahay waayahay fawadaca kadib nabigeena wuxuu saaray sala allahu alayh wali slam wuxuu saaray rasula rasuulka alyadahu gacantiisa calaa wajhi lfadli fadli wejigiisa faxawala alfadlu fadl markaasuu u leexiyey wajhahu wejigiisa ilaa shaqi laakhiri dhanka kale yanduru isagoo eegi waa weli yar moogta dhallinyaro dhan kale u leesaday waayahay faxawala rasul rasulka ale wuxuu asna rogay yaddaw gacantiis min ashaqi ilaakhir dhanka kale ayuu ka wareejiyo calaa wajhi lfadli ayuu saaray ma arkaysaa la gale ya marka fadli waxaa laga yaabaa inuusan marka iyada aad u ogeyn inay waxaan muxaram tahay laakiin nabigeena sal alla alay slm mark marka labaad uu saaray arinta way u caddaatay radia allahu taala arda yasrifu asagoo leexini wajhahu wajigiisa min ashaqi alaakhir dhan kale kasoo leiyo yanduru isagoo eegiya dhanka uu fiirna inuu kasoo leexiyo oo dhanka kaleo dumarka ayna jirin eego ayuu nabigeena ku qasbaayey xataa ataana ilaa uu nabiga ka gaaro bani aw bana muxasar meesha bana muxasar la yihahdo waadiga muxasar la yidhahdo iyo gudihiisa ilaa uu nabiga kasoo gaaro waadigaas waa waadigii fiilka maroodigii iyo abraha alxabashi meeshii ilaahay subxana wa tacaala uu ku halligay ciidankaas lagu eh, joojiyey oo lagu iray lagu difaacay weyaan marka meesha ayada ilaa uu nabigeena ka soo gaara sal slam faaraka qaliilan in yar ayuu marka dhaqaajiyey yani orod nabigeenna waxaa dhaqan u ahayd calayhi sala slam meel ummad lagu halaagay haddii uu soo maro wuxuu dhihi jiray yacni meeshaan waa meel ummada lagu cadaabay waxaa weeyaan hal la taxadiro oo hal la xasuusta arrinta ayuu dhihi jiray weliba aad buu nabigeena xataa biyo in laga caba iyo in la dega iyo markuu qowm hamuud meesha lagu halligay oo dhankan tabuuk iyo madiine udhexaysa markuu nabigeena maraayey waa tii xadiidka mashhuurkaha uu caddeeyey sala allahu alay waslem uu yidhi oo niminkan waxaa weeyaan aad ha looga taxadiro uma intaa kadib salaka nabigeena wuxuu qaaday aariiqa alwusta ariiqa dhexda ahaa hadda maan ariiqa alwusta iyo culya iyo sufla iyo miyaa kala jiro wixii dhanba taragtaa la mariyey heemada iyo laami adduun baa laga sameeyey iyo kubriyaal iyo muxuu ahaa filaovayaala laga sameeyey marka bundooyin marka jidadka waa lumin laakiin meeshuu nabiga maray ayaa noola tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maanta haddii sida aynoo ahaan layd waa iska fiicnaan layd iska mara kabtii nabigu u maray alai sl la maro sala allahu calayhi waalihi wasalam waaya uma intaa kadib salaka wuxuu mara nabigeena aariiqa alwusta jidka dhexdaha allatii jidkaasoo takhruju kasoo basakusoo baxaysa cala aljamrati alkubraa say u socota bud waxay kusoo leedahay mxuujamrat lkubra dhagaxii weyna jamrat alcaqaba alkubra weeyaan xata ataa ilaa ka yimaada nabiga aljamrata buurti allatii taasoo cinda shajarati geedka agtiisa hayd ma geeda hadda ku yaalla meeshi haba sheegin xilligaasu ka warramaya faramaaha bisabc xasayaatin toddoba dhagxaad ama toddoba quruurax ayuu ku tuuray nabigeena sal slem yukabiru isagoo allah akbar lah maca kulli xasaatin dhagax kasta uu tuura iyo quruurax kasta uu tuura allah akbar ayuu nabigeen lahay oo minha iyada ka mid a xataa xasa alkhadf farganka amaba fintaalka quruurixiisao kale waa kii yaraayo habeen dhexdan soo mareynay oo saa farta loo saara waxweyn maahan waa ku nabigeena cala sl slam diiday in la isticmaalo saxaabada qaarna ay qaarkood uga hajireen radia allahu tacala canhum jamiica marka bimil hada farmu gelayda gelayda taqriiban wax la eg wax ka weyn waxyaabaha intaan la eg waa muxuu ahaa jibaalada la tuura iyo yani qaar qof xalalkaysa makooka intaan la eg oo ummadii haligi waa halis marka allah yasiro allah yasiro qaar baa kabaha tuurayaan yani xaaladun iska cajaaib badan ayaa ka dhacaysa meeshaas uma intaa kadib wadaad la yihahdo jubaylaan oo aad u sheeko badanoo culammadan sacuudi ka mid a ah, anyutob marka arkay wuxuu leeyahay nin wax walba tuura ayaan arkay nin wax walba tuura ayaan arkay kabuu tuuraya wax walbuu tuuraya markaasaan ilaahay ka cabsoo waxaad yeeli waxaana tuurays yarayso wax yar qaada markaasuu yidhi shaydaanka aan tuurayba ilaa adigaad ahayd igula soo jeestu yidhi bahalkiiba kookinkii shaydaanka aan raadinayba ilaa adigaad ahayd marka haydaan iman yii waa nin ah, shactiraalaho oona sheekoo sheekey nacam uma intaa kadib insarafa wuxuu usoo laabtay nabigeena in markuu dhagax tuurtay ilaa nanxari meesha wax lagu gowracayey kawaanka xoolaha lagu gowracayy uu kusoo laabtay fanaxara nabiga wuxuu gowracay alaaan biyadihi shariifa sala allahu caleyh wasalam saddex iyo lixdan oo geel ah ayuu gacantiisa nabigeena ku gowracay sal slam bal awoodda arka weliba iyagoo taagan ayaa la gowracaya awaafawaati rabbi ku tilmaamay subxana wa tacaala lixdan iyo saddex neef oo geel ayuu nabigeenna calaisl gacantis ku gowracay waa dadiisii moogta uma acطa caliyan cali ayuu wuxuu siiyey ama u dhiibay intii soo hartay fanaxara wuxuu gowracay maa habara inta soo hartay ayuu gowracay lixdan iyo hadii boqol laga jaro boqol haddii lixdan iyo laga jaro maxaa soo haray todoba iyo todoba iyo soddonka gowracay cali ibn abi aalib radi allahu ta wa ashrakahu fii hadyi hadyiga aad wadayna wuu la wadaagsaday ama qeybu ka siiyey oo yani inay ajarkii wada leeyihiin oo hadiga ay wada keeneen ayuu nabigana soo qaaday sala allahu alayh waali wasalam uma amara kadibna nabiga wuxuu faray min kulli badanatin halkasta kasta ehe maxaa idiin qoran bibadcatin gobol in laga soo gooyo yacni qeyb yaroo in lagasoo ruf laga soo siiyo laga soo jaro boqolkii halaad ayuu nabigeena faray sal slm mid walba qayban laga soo jaro ayuu nabigeena faray sala allahu calayhi waaalihi wasalam fa jucilat waxaa la yeelay marka oo lagu riday fii qidrin dheri a lagu riday fa ubiqat waa la kariyey fa akala way ka ninka la yidhaahdo sayid cali radi allahu taala ardahu iyo nabigeena calayi sla min laxmiha hilibkeedii wa shariba waxay ka cabeen maraqiha maraeedin way ka cabeen cajaaib kadib rakiba rasuullah nabiga al wuxuu koray nabigu u koray cala sl slam gaadiidkiisii fa afaada ila albeyt beytka ayuu u shumay oo dawaaful ifaadihi ayuu nabigeena soo sameey fa sallaa bimakata maka ayuu ku tukaday aduhra salaada duhur kadibna fa wuxuu tagay bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib oo nabiga muxuu ahaa ilma adeertiis ayuu tagay yasquuna iyagoo waxaa weeyaan dadka waraabinaya calaa zamzam zamzam dadka ka waraabinayaan oo muxuu ahaa dadkii oontirayaan fa qala wuxuu yidhi inzacuu war muxuu ahaa soo siiba oo muxuuaha wadaanta soo bixiya bani cabdilmualib cabdilmualib ilmihiisow falowlaa an yaklibakum inay idinka xoogaan annaasu dadka calaa siqaayatikum waraabinta aad ummadda waraabinaysaan inay dadka inka dhacaan oo nabi maxameda meeshaan galay muxuu ahaa annaganaan ka dabagalna ay dhahaan oo kadib idinka dhaca haddii aynan oolin lanasactu macakum wadaanta waa in lasoo siibi lahaa waa in lasoo muxuua biyaha waa in lasoo jiidi lahay saasuu nabiga yidhi sala allahu calayh wali wasalam nabiga waxay dhiibeen dalwan wadaan ayay u dhiibeen fa minhu wuu ka cabay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam imaam muslim ee xadiidka dheer soo saaray xadiidkaas marka wuxuu ka warramayaa nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam xajkii u xajiyey litaakhuduu cannii manaasikakum saluu kamaa ra'aytumuunii usalii laqad kaana lakum fii rasuulilahi uswatun xasanatu liman kana yarju llah walyowma alaakhir sidaa weeye marka cibaado kasta man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun intaasoo adila u taaba qul in kuntum tuxibuun allah fataabicuunii yuxbikum allah intaasoo adiloo taalo oo taagan ood qofka u yaqaana ayuu meelo wuxuu marmaraya luqluuq ood la yaabaysa war maxaa kugu dhacaana ka dhargo marka waa imtixaan alfasl thaani fasalka labaad fadaa'ilu maka magaalada maka fadaaisha ilaada yuu baabkan u baab yahay insha alla waan durdurinaynaa xali ayaan aad u dib dhacnay sida loo galay muxuu ah baabulxajna waaba la daahay wakhtigiiyoo yaraaday iyo sharaxiyo mararka qaar iskaga fakani wallahu aclam fadaa'ilu makkata maka fadaaisha ilaadiyu baabkaanu baab yahay ayuu fasalkaanu fasal yahay baabu dukhuuli makata maka gelitaankeeda walkhuruuji minha kasoo bixitaanka laga soo baxayu baabkaanu baab yahay xadiidka laba kun iyo kow iyo afartanaad can caaishata رضي الله taala ardaaha ana النبي nabigana sal slm lamaa goortay jaa ilaa makata maka u yimid dakhala min aclaha qaybta kore ayuu kasoo galay nabigana sal slem wa kharaja min asfiliha qaybta hoosan uu ka baxay meej koroo kasoo galay waa meeshaa taqaanaan diituwa jarwal loo yaqaana maanta weyaan hoosna waaba taqaanaano waa dhankan muxuu ahaa mina xaggeeda dhankaasu ka baxay weyaan xadiidka laba kun iyo laba iyo afartanaad ibni ana nabiya nabigeena sal ll slm dakhala makata nahaaran magaalada maka maaninimo ayuu soo galay sal allahu aleyh ali waslem tirmidi ibni maaja xadiidka horena mutafaq ayuu ahaa xadiidka dambe waa saxiix weeyaan baabu dukhuuli makata bikayri ixraamin magaalada maka adigoon ixraam xirnayn oon cumro iyo xaj mid ay ku xirnayn inaad soo geli karto ay bannaan tahay haddii dan ay ku qabato ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo saddex iyo afartanaad can jaabir bn cabdillah alansaari radi allahu taala arda ana rasul rasulka al sal slm dakhala makata magaalada maka ayuu soo galay wa qaala qutayba qutayba ibnu saciidin oo taqaanaan oo ninka ruwaada saxiixayn ka mid ah oo xadiidkaana ragga wari ka mid ah ayaa wuxuu le dakhala yowma fatxi makata maalinta maka la furnaayey ay ahayd oo ruwaadii ayuu ka mid yahay saas ayuu wariyey wa calayhi imaamatun dushiisa iyadoo ay tahay cimaamad sawdaa ee madow biqayri ixraamin ixraamlaan marka maka in la soo geli kara haddii dan ay kaa hayso adoon ixraam xirnayn ayuubaa mxuu laga qaada xadiidka muslim ee soo saaray xadiidka laba kun iyo afar iyo afartanaad can maalik waxaa laga wariyey ibnu anas imaamu daar ilhijra raximah llah annaafic mawla cabdilahi bn cumar raximahullah ana cabdilahi bn cumar radi allahu taala anu arda aqbala min makata maka ayuu kasoo qaabilay maka ayuu kasoo dhaqaaqay xataa idaa kaana biqudayd meesha qudayd la yihahdo magaalada maka waxba aanu jirin markuu soo gaaro waa tuulo weyn hadda ama magaalo weyn wayaane jaahu khabarun khabar baa ugu yimid min almadiinati magaalada madiino fartin baa magaalada madiina ku imaaday farajaca wuu laabtay malaha adeeg waxbaa loo soo dirimiya ama arrin baa loo sheegay adigun khabar ayaa maka ku qasbay inuu madiina Eh, inuu maka u noqdo ayaa soo gaaray farajaca wuu laabtay oo fadakhala makata maka ayuu galay biayri ixraamin asagoo iraam xirnayn ayuu galay cabdulahi bn cumar radi allahu taala arda tabraani ayaa soo saaray sanadkiina fi mucjab alkabiir sanadkii waa saxiix weeyaan baabu xurmati makata magaalada maka xurmada eleedood ayuu bakman u baab yahay xadiidka laba kun iyo shan iyo afartanaad amn cabaas radi allahu taala anhuma qala wuxu yih abdulahi bin cabaas qaala nabiyu nabigan wuxuu yihi sal l slm yowma alfatxi maalinta maka la furtay yowma fatxi makata maalinta maka la furtay laa hijrata haajiritaan ma jiro yani min makkata ila almadiina maka in laga haajiro oo madiina loo haajiro ma jiro weeyaan maxaa yeele liannaha saarat daara islaam daar islaam bay noqotay wa daaru silmin wa amaan marka in laga haajiro maka oo madiina loo haajiro baabkeeda wuu xirmay maka iyo madiina hadda way siman yihin oo labadaba laba daar islaam waa walaakin warka lagu laabaya jihaadun baqiya jihaadun jihaad ayaa soo haray iyo waniyatu niya oo qofka inamaa acawna biniyaat khayr uu niyeysto waid istunfirtum haddii sulaanka iyo amiir muminiinka uu idin faro inaad jihaad u baxdaan fanfuruu soo baxa weyaan faina hada marka intaas waxaa weyaan hijrada marka ijmaac taqriiba weyaan in ay baaqi tahay ilaa yowmi اlqiyaama amaba culimada waxay qabaan in hijrada ay baaqi tahay ilaa yowmi اlqiyaama laakiin inta laga hajirayaa daaru اlxarbi wاlkufri daarta xarbiga iyo kufriga ayaa laga hijroonayaa oo ilaa daar silmi walislaam ayaa loo hijroonaya ilaa qiyaam saaca arinta ayada ay culimada qabaan weyaan laakiin arinta laga warraba magaalada maka maka oo de xaramka ku yeela oo daarulislaam aan ka hijroonaya waa maya laakiin beryahan yaabiisu ogolb in loo hijroodo maka laftirkeedii fa ina haada kan beladun maxaa yeelay iqaamo iyo howlo aad la yaabaysaanoo tiro badan oo taqaanaan ayaa layska saaray dusha ayagana mararka qaar waxaas leedahay gar bay leeyihiinoo haddii nin kasta adduunka ninka ugu taajirsan iyo ninka ugu muxuu ahaa aqoonta fiican oo muslimka ah wuxuu jecel yahay maka iyo madiina unu dega sooma ya haddii marka loo ogolan lahaa nairobi inta shin la haysto waxay wada degi lahayn maka iyo madiino meel kastoo caalam mid inta muslim ah oo muxuu aha shin la haysta halkaasay degi lahaayeen xaggee marka la tawaafi xaggee la sacyiini intee lagu kala neefsani adduunkan wuxuu noqon lahaa yani zaxme aan laga dhammaanaynin addunkao dhamays kugu tegi lahaa marka ayaga laftirkooda mararka qaar waxad u garaabiy waxaad leedahay malaha waxa ay ku saxan yihiin laakiin tashadudka iyo mararka qaar dee xadgudubka dheeriga ayaad leedahay ama laga yarayaa baabka fa ina hada kanayto baladun waa balad oo xaramahu llahu alla uu xaaraan yeelay khaasatan xadgudubkaan ka hadla waxaa weyaan masalada ah qofkii ka dhacdaba in dee tarxiil iyo dhibaatooyin iyo yacni waxyaaba qaar loo geysta aan ka hadlaya waayahay faina hada kan laakiin anaga de khaasatan raggii jaamaca islaamiya iyo soo maray ixsaan aad u badana runtii ay sacuudiga nugu leeyihiino eh, taqriiban toban iyo dhowr sano ayay diinta ilaahi subxana watacala inaan barana fursad noola siiyey xarameynkii iyo biil iyo waxaa weyaan mushhaar iyo muxuu ahaa tacliim bilaasha iyo deegaan bilaasha yani wax badan bay nugu leeyihiin laakiin xaqana inaan ka afdaboolana ma aha hanugu yeesheena laakiin wixii xaq ah alxaqu axaqu an yutabac waa la sheegi cid looga gabana lama arka weyaan faina hada kan baldun waa baldu xaramahu llah low inuu xaaraamya yowma yowma maalin khalaqa samaawaat samaawaatku uumi walarda ardada wa huwa isagana xaraamun xaram ayuu ku yahay bixurmat illah alweyne xurmadiisa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyama laga gaaro wainahu shaniya lam yaxila alqitaalu dagaal ma banaanaanin fiihi liaxadin qof oo qabli an iga horeeyey walam yaxila umana banaanaan doona walam yaxila ii xalaal noqon maayo lii aniga walam yaxila iima xalaal yeelin cafwan walam yaxila iima xalaal yeelin lii aniga ilaa saacatan saaad saaad saacad oo min nahaarin maalin ka mida ah weyaan xilliga magaalada furay weyaan fa huwa isaga xaraamun waa xaram bixurmat illahi xurmada allo xaraam yeeli ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyama laga gaara laa yucdadu lama jaro shawkuhu qodaxdiisa lama jaro geedaha caadigu baxay qodaxdala lama jaro walaa yunafaru lama buriyo oo lama ceyriyo sayduhu ugaartiisa caadigaah lama buriyo haiska joogto halka iska joogta far lama saaro walaa yaltaqitu qofka sooma qaata luqtatahu baadida iyo muxuu ahaa meesha ku dhacday waxyaabaha qofka ka dhaco baadida qofka sooma qaato ilaa man carafaha qof haybaarina waryaa iska lehay waryaa ka luntiyey qof laba mooyane waa la soo qaadayo meel baan iska dhigayo walaa yukhtala lama caws gurta khalaha cawskeeda cawskeeda inta lasoo jarta muxuu ahaa lama isticmaalo weyaan intaba lama ogola saas ayuu nabigeen sal allah alay slam qaala cabaas cabaas bin cabdilmualba wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka allow ila aldkhira geedka idkhirka ama dhigriga loo yaqaano dadka qaar dhigri ay u yaqaanaan laakiin aniga koleyba magaciisana ma aqaano oo magacaan u aqaano shaksi ma jiro culimmadana baan ka maqli jirin dhigri ayagoo yidha wax dhigri min ku jira dhigri sheekh maxamed alkhayr caleyh raxmatullah oo muxuu ahaa bukhaariga muslim noo akhriyey ee wuxuu dhihi jiray dhigri marka weligeeda arki maaha culama lahay reer galbeed uu ahaa sheekhanay ya sheekh idkhirka he ya ay ka uu ka baxa miya kolleyba waxaan hilmaamay cafwan magaalada madiina jaamica alislaamiya inta hadda aan dhismooyinka laga badino magaalada jaamacadda qayb badan banaaneed ayaa nala tusay geed ahaan waa geed yaroo aan taqriiban intaana dhaafaynin aad u yar laakiin magaca af soomaali ahaan waxaan ku naqaana maha geedihii aan naqaanay ma fadal caws ahaan ma ahan caws uma baxa wuxuu u baxaa salabukada maar salabukada a waa saas u sida salabukada iyo geedaha yaryaro saas u yarbaxa nagar nagaar miya waa laga yaabaa kaas buu dhowya geela kanuu jeclii sooma aad u cuna geed udga ay ku tilmaamayaan iyaga waxay ku leeyihin waa geed udga saasay ku tilmaamayaan nacam sheekh maxaa tiri sheekh salamiya ha waa laga yaabaa alcumuum adinka idkhirka intaad gelisaan sheekh google u geysaan weliba imajkiisa warrada aad tagtaan kadibna isaga wuxuu idin tusaarka nacam magacii sheekh jid miya jid muxuu dhahay sheekh ah, xashire jil miyuu dhahay jil jad miya jad jad waa diyaaradii jad ah. marka erka jadka iyo nagaarka ma ah miya waxay ku tilmaamayaan geed carfo inuu yahay ah, maasha alla jidkaas maasha allah waaya dhikrigaas qaala alcabaas wuxuu yidhi ya rasul shekh maxamed al khayrkiisi maan iska haysanaynaa ilaa aan wax kale ka helno qaala wuxuu yidhi ya rasul rasuulka allow ila lidkhira dhikriga mooyane fa inahu dhikrigaas liqaynihim dadkooda sancan ama dadka farsamo ah, ayaa isticmaalo oo malaha dabkii waxbay ku shidaan iyo walibuyuutihim iyo guryahooda ay u isticmaalaan qaala wuxuu yidhi oo guryaha ay ku dhistaanoo malaha waxay ka dhigtaan saqafka iyo sanqaafka lagu dadaa qaala wuxuu yidhi walaawigii oo jaabir ahaa qaala nabigeena wuxuu yidhi sal ll slam ila alidkhira dhikriga mooyane oo idkir asaga isticmaala maka iyu aad ugu bixi jiray qubuurtana riwaayo kalena qubuurtana isticmaalana waa ahayd weeyaan bukhaari iyo muslim ay xadiis soo saaray nacam ilaahay markuu le subxaana wa tacaala xusuuso nabi allow xilligii ama xusuusi ama sheeg xilligii uu nebi ibraahim qawaacidda iyo asaaska uu kor u qaadayey qawaaciddii asaaska uu nebi ibraahim uu sameeyey alayhi nabi salaatu wasalaam xilligii nabigeenna calayi sl slam uu dayaraa u dhallinyaro u ahaa waa tii kacbadii in dib loo dhis ay noqotay xilliga asaga waa tii kutub siirada hataa ay ka warramaan oo in nabigeena sal l slm uu dagaal idhibdhici lahaa uu asaga badbaadiyey kutubsiirada ayaa ka warranta waa taqaanaan xilliga asagaa marka quraysh waxay ku ballameen oo dhaqan ahaan jirtay in kacbada ilaahay aanan hal shilin oo xaraan la gelinin oo xoolo un ah, oo min kasbin ayib la geliyo kadibna xoolihii xalaasha ahaa nafaqadii way ku yaraatay riba iyo dhac iyo balaayo badana mxu xoolahooda ka buuxay inta marka xalaasha ahayd oy soo ururiyeen way ku fillaan weyday kacbadii marka qayb ka mid a ah oo dhudhun intaasoo dhudhuna ayaa marka dib loo soo celiyey dibaa loo soo celiyey dibaa loo soo celiyey marka qawaaciddii nabi ibraahim marka eh, ayada say u lumin hilaalka meeshaan bil ahaanta oo saas saas u yara muxuu ahaa weegaaran ama saa u wareegsan ya saas u yara godan inta ayada ahna calaamadaasay saareen derbigaasay saa u saareen kacbadiina caadi ay u dhiseen kacbadiina caadi ay u dhiseen arinta ayadahd nabigeena sal l slm markii aad e, gaalada ka adkaaday oo magaalada maka ay gacanta soo gashay ayaa nabigeena wuxuu ku yidhi caaisha caaishoy hadii dadkaaga iyo tolkaada ay gaalnimo ku dhoween oy hadda mar soo islaamin aanan waliba ka baqaynin inay qalbigooda arinkan inkirto oo kacbadiyaa la dumiyey oo la bedelay ay cilad ka dhigtaan oo qaarkood xataa inay ridoobaan oo islaamnimada ka noqdaan ama ka shakiyaan aan ka baqaynin kacbada waan dumin lahaa dawaacidii iyo asaaska nabi ibraahim uu ku dhisay ayaan ku soo celin lahaa albaabkan kor u qaadano oo kor u qaadan oy quraysh u samaysay inay cidday rabaanna ay geliyaan cidday rabaanna ay u diidaan isna dhulkan soo dhigi lahaa albaab kalena waa u samayn laha albaab dadka ay galaan mid ka baxaan u samayn lahaa saasuu nabigeen yidhi sal l slm lakin waxaa ii diidey dadkaadii ayaa hadda soo islaamay niminka reer quraysheed oo kacbada ilahay lagu saa ugu dayay nabigeeni sal allahu alay marka kadibna xilligii cabdullahi bni zubayr uu xijaas iyo xataa ciraaq qayb ka mid ah uu muxuu aha madaxd ka aha ayaa wuxuu yidhi maanta aamin ayaa la noqday oo in la gaalooba lagama baqayo dadku waa wada muslimiin islaamkiina qalbigooda si fiican buu u degay tan labaadna dhaqaale yaradii nabiga uu ka sheegtayna calayhi salaatu salaamna oo riwaayad qaala nabiga inuu dhaqaale ay jirtana laakiin markuu mustakhaaro saddex beri samey kadib meeshii nebi ibraahim ayuu mariyey calayhi salaat slam halka ayuu mariyey laba albaab ayuu u adiga tamanigii iyo rajadii uu nabi maxamed uu rabay ayuu fuliyey kadibna xilliga dambe oo nimankii dowla muxuu ahaa dowla umawiya xajaaj binu inta loo soo diray kadibna meeshii laga saaray xukunkiisi isagana meeshii uu ku dhintay radia taala ardah ayaa marka xajaaj wuxuu aaminsanaa in sideeda loo daayo laakiin amiirulmuminiinkii ninka madaxda u ahaa yaziid ya ibnu mucaawiya cabdimalik miya alcumuum marka ninkii shaam fadhiyey oo asaga gobnatoraa u ahaa ayaa wuxuu yidhi waxyaabahan oo ka hadlaya ninka la yihahda abdillahi bni zubayr ciyaartu ku ciyaaray kacbada waxba nagama gelini sidii uu nabigeena ku ogaaya calayhi salaatu wasalaam ku celi marka ilaa maanta la jooga dhismihii sidii unbaa lagu celiya haddii xataa la cosboonaysiiyana sidii unbaa lagu celiyaa marka intaas weyaan khulaasada eh, xadiidkan iyo riwaayaadkii soo socda weyaan ama baabkan iyo riwaayaad soo socda xadiidka laba kun iyo todobai afartanaad can caaishata radi taala an ardaaha zawji nabiyi nabiga xaaskiisa sal allah alay slam radi allahu tala an ardaaha ana rasula rasulka al sal slm qaala wuxuu ku yidhi alam taray miyaadan arkin caaishoy ana lamaa goortii banow ay dhiseen alkacbata kacbada iqtasaruu waay ku gaabsadeen waay ka gaabiyeen iqtasaruu waxay ka gaabiyeen can qawaacidi ibraahim nabi ibraahim asaaskii u dhisay way ka gaabiyeen iyo foundationkiisii faqultu waxaan idhi marka caaisha markuu nabiga ku dhihi alai sl slam yaa rasuula rasuulka allow alaa tarudduhaa calaa qawaacid ibraahim nabi ibraahim asaaskiisii iyo foundationka nabi ibraahim maad ku soo celisid cusboonaantooda ay cusub yihiin bilkufri gaalnimo ay kasoo bixitaanka ay ku cusub yihiin haddii meesha aynan oolin la facaltu arrinkaa waan yeeli lahaa saasuu nabig yidhi sal l slm fa qaala bni cumara wuxuu yidhi radi allahu ta arda cabdulaahi marka hore sida asalka ahayd haddii cabdulahi la ilaaqa waxay ku dhici jirtay cabdulaahi bnu mascuud laakiin hadda waa caddeeyey xataa mxuu ahaa sheekha hoos wuxuu u qabtay wuxuu dhahay ibni cumar weeyaan si aanan cabdulahi bn mascuud logu malaynin faqaala cabdulahi wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar wey radi allahu ta an arda lain kaanat haddii ay ahayd caaishatu caaisha radi allahu ta an ardaha samicat mid maqashay haada arrinkaas min rasul rasulka ale ka maqash sal slem maa uraa uma malaynaya rasuul alla rasulka ale sl slem taraka inuu isaga tagay istilaama arruknayni labada koona ama labada tiir dhunkashadooda iyo salaamtooda alladiina kuwaasoo yaliyaani la xiriiraan alxijra meeshaas lasoo derbiyeeyey ama lasoo wareejiyey inuu muxuu ahaa salaamo ama uu dhunkada kategitaanku ka tagay ilaa ana albeyta beytka alla inuu yahay lam yutamam midaan lagu taamyeelin calaa qaacidi ibraahiima nabi ibraahim asaaskiisii wax kale uma malayna yidhi wuxuu leeyahay marka haddii marba xadiidkaas caaisha ay ka maqashay ma malaynayo nabigeena sal l slem inuu isaga tagay inuu saa u taabto islaamka waa taabashadii inuu labada tiir oo dhanka wareegaas xigto meeshaasaa u wareegsano koobaabka xigto taabashada wuxuu nabigu ugu tagay waxaan u malaynaa meeshii nabi ibraahim qawaacidiisa maaha darteedan umalina uu yidhi radia allahu tacala arda ilaa nabigeena markuu ruknulyamaaniga maraa saasuu taaban jiray ayadoo dhunkasho la jirin markuu xaja aladka meeshuu ku jira maraana taabasho iyo dhunkasho iyo ishaaritaan kulli wuu iskugu geyn jiray nabigeena sala allahu caleyh ali wasalam bayaankeedana waa soo horeeyey waayahay xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayatin riwaayadolahuma labadaa u sugnaatay bukhari muslim qaalat waxay tihi caaisha sa'altu nabiya nabigan ayaan weydiiyey sala allahu calayh waali wslam can ilxadri can ish jidri m jadri jidaarka can iljadri jidaarkaas meeshaasaa loo ware koobaabkaas ayaan weydiiyey meeshaasaa loo wareejiyey ayaan weydiiyey haahay amin albeyt huwa beytka miyuu ka tirsan yahay qaala wuxuu yidhi nabigeena sal sl nacam ha qultu waxaan idhi famaa lahum maxaa u sugnaaday oo u yeeleen famaa lahum waxaa ku dhacay lam yudkhiluuhu aynay u gelinin fi lbeyti beytka ay u gelinin oo meesha haddii beytka ay ka mid tahay maxay u gelin waayeen qaala wuxuu ina qawmaki tolka qasarat bihim anafaqa nafaqadii xalaasheed ayaa ku yaraatay nafaqadii ayaa ku yaraatay qultu waxaan idhi famaa shanu baabihi murtafican kacbada albaabkiisa ama kacbada albaabkeeda maay muxuu u sara jiraa oo kor looga qaaday waad aragteen kacbada albaabkeeda xajaladku ku dhegan yahay korna inaad jarjaraha shimooyinsi kale kuma geli karti ataa haddii lagu furo inaadba commandos taha ku baab kale waa yahay famaa shanu baabihi albaabkiisa maxaa daaray oo murtafican u sarreeya qaala wuxuu yidhi facala dalika tolka ayaa saa u sameeyey waqurayshu nabigu ujeeda ala sl slam liyudqiluu inay geliyaan man shaa qofka ay oo yamnacu u diidaan man shaa qofka ay u diidaan walowlaa ana qowmika tolka haddii aynan xadiidun cahduhum ogaalkooda uusan ku cusboonayn biljaahiliyati gaalnimo faahaafu aan ka baqa an tunkira inaa inkirto quluubuhum qalbayaalkooda an udkhila inaan geliya aljadra mxua derbiga fi lbeyti ow aan ulsiqa aan ku dhejiya baabahu albaabkiisana bilardi la facaltu waan yeellaha weyaan yani tolka gaalnimada ay ku cusub yihiin darteed unbaa ii diidi saasoo nabigan ula jeeda sal ayuu muxuu ahaa yiri weyan sal l slm bukhaari ee soo sar xadidka wa fii riwaayati limuslim can ataa wuxuu ka wariyey ibn abi rabax qaala wuxuu yidhi lamaa goorti ixtaraqa albeytu beytka alla uu gubtay zamana yaziid ibnu mucaawiya yaziid ibnu mucaawiya zamankiisii walig muxuu ka ahaa eh, amiir almuminiin uu ka aha halkaas meesha la yidhaahdo eh, eh, dimashq markuu gubtay beytka alle xiina goortii hazaha ahlushaam ahlushaam ay kusoo duuleen ayagaa kusoo duulay yacni waxaa qaybsanaa maamulka muslimiinta laba qaybood ayuu ahaa qayb xijaaz laga xukumo ood ibnu zubayr uu xukuma cabdullahi ibnu zubayr radi allahu tan arda daaif iyo maka iyo madiine iyo adduunkaas iyo dowladda shaam oo muxuu ahaa bani umaya ay xukumaan labadaa qaybood ayay kala ahayeen weyaan marka dhibaa jiray duulaan baa dhacay duulaanka manjaniiqi iyo madaaficdii dhagxaanta ka samaysanaed loo soo tuuraayey kacbadii ayaa markaa gubatay waayahay lama goortii ixtaraqa beytu beytka all u gubtay zamana yaziid bnu caawiya xiina goortii hazaha shaam ay kusoo duuleen fa kaana u ahaaday min amrihi amarkiisa ma kaana wuxuu aday kacbadii iyo dhibkii iyo eh, gubashadii ku dhacday waxaasuu ka hadlaya tarakahu ibnu zubayr cabdullahi bn iska dhaafay sidii u daa u daayey far masaarin xataa qadima annaasu dadka ilaahay ka soo gala almawsima waqti xilliga xajka dadkii ka imaanay mashaariq ilad maqaaribiha muslimiinta ilaa ay eh, ka imaadaan eh, xajka weyaan mawsimka xilliga xajka waa yuriidu wuxuu doonay an yujari'ahum inuu ku dhiirigeliyo inay la dagaalamaan oy nacaan ree bani umaya nimanka sahan kacbad u galay aw amaba maxaa qoran yuxaribahum inuu ku dagaalgeliyo ood ku xanaajiyo ood ku caraabiyo ayuu yeelayaa nin kasta oo ka imaada mashaariqil wa maqaaribiha kacbadiyo dunsan o kacbadii alla maxaa ku dhacay nimankaas ree bani umaya ayaa muxua saa u galeen saasuu ka rabaa marka farahuu ka qaaday oo farmasaarin waa yahay calaa ahli shaam ahlu shaam inuu dadka ku diro oo falamaa goortii sadara naas dadka ay mxuu aha ay fuleen oo kac muxuu ahaa xajka u dhammaaday qaal wuxuu yaa ayuha nas wardadow ashiiru calaya war ila taliyo fi lkacbati fii shani kacbat kacbada waxaan ka samayn laha ila taliya anquduhaa miyaan dumiya uma abni binaaha kadibna dhisna cusub miyaan dhisa aw uslixu miyaan wanaajiya maa wahaa minha wixii ka daciifay miyaan wanaajiya mise waxaa weeyaan adi ma ku sameeyaa oo dib habayn miyaan ku sameeyaa oo muxuua ah wixii dumay ayaan hagaajiyaa oo isku adiya mise sideeda dhulkaan dhigaa oo dhismo cusub ayaan sameeyaa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fa innii aniga furiqa lii waxaa lii fayday ra'yun ra'yi fiiha ayada kushifa lii weeyaan araa waxaan arkaa an tuslixa inaad wanaajisa ood hagaajiso maa waha minha wixii daciifay watadaca aad ka tagta iska dhaafto far aadan saarin beytan beyt io aslama annaasu caleyh dadkay ku soo islaameen markay soo islaamayeen saanay kacbadu dhisnayd iyo axjaaran dhagxaana oo aslama annaasu calayha ayagoo meeshaan dhagxaanta saaran ay kusoo islaameen oo dadka ay yaqaanaan oo bucia calayha anabiyu nabigeena sal slm iyadoo dhisan lasoo nabi laga dhigay fara kala baxda taaban saas ayuu kula taliyey faqaal ibnu zayr wuxuu yidhi low kaana axadukum midkiin hadduu ahaan lahaa ixtaraqa miduu gurigiisa maa radiya mar hale noqdeen xataa yajidahu ilaa ka cusboonaysiy yujidahu ilaa ka cusboonaysiy fa kayfa sideeba beytu rabbikum rabbigiin gurigiisa beytka alle sidee markasaanaan ugu daynayna oo muxuu ahaa yani dib u haban yaraan ku samaynayna mesha waa inaan hagaajino adinka baad cusboonaysiin lahdani inii aniga mustakhiirun rabbi rabbiga ayaan muxuu istikaaro ka dalbaya alaaan saddex jeer uma cazimi waxaan muxuu go'aansanaya calaa amri amarkayga falama madaa alaa saddex marka ay dhamaatay ajmaca ra'yuhu ra'yigiisa wuxuu ku ururay ajmaca ra'yahu ra'yigiisa wuxuu muxuu ahaa ku calaa an yanqudahaa inuu dumiyo fataxamaahu waxaa ka fogaaday annaasu dadkii an yanzila inuu kusoo dega biawali naas dadkana u horeeya oo yascadu fiihi kacbada mxuua dusheeda korkiisu kora amrun arin min asamaa nin walba mxuu ah wuuu yidhi ninka kacbada saa u taabta in kor mxuu aha madaafiic min rabbihi ayuu ka baqay nin walba xagguu u cararay xataa sacidahu rajulun ilaa nin uu ka fula faalqa minhu xijaaratan dhagxaan kusoo daadiyey falama lam yarahu marka aynan arkin annaas dadkii asaabu shayan wax inaan ku dhicin tataabacu ay dabagaleen fanaqaduhu way dumiyeen xataa balaquu bihi larda arrada ilaa ay kaga soo ekayaan fajacala ibnu zubayru ibnu zubayr waxaa uu sameeyey fajacala ibnu zubayr acmidatan tiirar ayuu markaa u sameeyey tiirashii uu cabdulahi ibnu zubayr suray tiir ka mid a tiirashii iyagaa tiir ka mid a isagoo quruxda iyo dherarka u qabaad la yaabaysa wuxuu yaalaa macrad alkacba meesha la yihahdo markaad xaramka tagtaan basas mxuu aha ziyaara ziyara laha aa jiro kuwa iyaga qaata soo arka cid soo aragtana way soo aragtay waad la yaabaysaan quruxda u qaba iyo nuquushta iyo fiyooraha la saaray markaad aragtaan waad yaabaysaan kun iyo dhowr boqoloo sano ayaa laga joogaa alla yaabwa kadib fajacala ibnu zubayr acmidatan tirir ayuu u taagay fasatara calayha sutuur kadibna waxaa weeyaan waa asturay oo mxuu ahaa sida hadda guryaha marka dhisa loo astura ayuu asturay xata irtafaca binaauhu ilaa dhismihiisa uu muxuu ahaa ka saramaro wa qaala ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr wuxuu yidhi innii aniga samictu caaishata ayaan ka maqlay radia allahu ta arda habaryartii weeyaane taqulu iyadoola ina nabiya nabigeena sala la slm qaala wuxuu yidhi lowlaa ana annaasa dadka haddii aynan xadiidun cahduhum ogaalkooda uusan ku cusboonayn bikufrin gaalnimo walaysa mana ahaanin cindii agtaydo min anafaqati nafaqa maa yuqawii calaa binaa'ihi maa yuqawi maa yuqawi wax xoojiya calaa binaa'ihi dhismihiisa oo igu dhiirigeliyo haddii ayna jirin la kuntu waxaan ahaan lahaa adkhaltu fiihi mid geliya ayaan ahaan lahaa min alxijri xijriga xijri ismaaciil meeshaan loo yaqaano oo saa u wareegsan khamsa adrucin shan dhudhun ayaan gelin lahaa wala jacaltu kacbada laga bilaabo ilaa muxuuha shan dhudhun ayaan soo gelin lahaa kacbada walajacaltu lahaa baaban albaab u yeeli lahaa yadhulu naasu minhu dadka ka galaan iyo baaban albaab yakhrujuuna minhu ay ka baxaan qaala wuxuu yidhi fa ana aniga alyowma maanta ajidu waxaan heli karaa maa unfiqu waxaan nafaqeeyo walastu ma ahi ahaafu naas dadkana kama bao kama baqayo weyaan inay gaaloobaan qala wuxuu yidhi fazaada wuxuu ku kordhiyey fiihi kacbadii dhismeeda wuxuu adrucin shan dhudhun oo min alxijri dhanka xijir ismaaciila ah, meeshaasa u koobaaban xataa abda ilaa uu ka soo muujiyo usan asaas iyo foundation nadara naasu dadka ilahi dadka ay arkeen waa kii nabi ibraahim yani asaaska nebi ibrahim ilaa banaanku ka soo dhiga weyaan fa banaa calayhi albinaa dhismihi ayuu ku dul dhisay wa kaana wuxuu ahaaday tuulu lkacbati kacbada dhirarkeeda oo kore dhanka sare amaani casharata diraacan toban sideed udhun falamaa zaada fiihi markuu ku kordhiyey istaqsarahu ma maogta meesha markay dhuuban tahay saa u dhuuban tahay dhirarka waa soo baxaya laakiin markay ballaaran tahay dhirarka oo kor eh, sooma baxay weyaan istaqsarahu wuu gaabsaday oo wax gaaban ayuu arkay weyaan fazaada wuxuu ku kordhiyey fii tuulihi dhirarkiisa cashra adrucin toban dhudhun wajacala lahu baabayn laba albaab ayuu u yeelay axaduhuma midkood yadhulu minhu dadka yadhulu minhu uu ka soo galo walaakharu kan kale yudhalu minhu laga soo galola yudhalu minhu laga soo galo walaakhru ka kale yukhraju minhu laga baxo weyaan falamaa qutila la dilay zubayr cbdillahi bn zubayr kataba alxajaaj xajaaj ay wuxuu qoray ilaa cabdimalik marwaan ninkaa weyaan ziid maaha cabdimalik marwaan ayuu qoray yuhbiruhu bidalika arrinkaa isagoo u sheegi wa yukhbiruhu una warrami ana ibna zubayr cabdillahi bn zubayr qad wadaca albinaa'a dhismaha inuu muxuu ahaa ku dejiyey uu ku dhisay calaa usin asaas oo nadara ilayhi alcuduulu dadka caadiliintaha min ahli makata ay eegeen oyna ku qanceen yacni asaaska uu saaray ibnu zubayr waa asaaska nebi ibraahim calayhi wacalayhi salatu wasalaam dadkuna way ku qanceene ee inaan u dayna ayaan arkaa fa kataba ilayh cabdimalik ayaa u qoray inna anaga lasnaa manihin min taltiikhi ibni zubayr ibni zubayr waxyaabaha uu dhodhoobay dhodhoobkiisa fii shayin wana waxa waxba nagama gelin waxyaabahan uu meesha ku dhodhoobay oo dhodhoobay waxba nagama gelin ama maa zaada fii tuulihi wixii dhirirka uu kordhiyey ood kor aadiyey faaqirahu uda oo inta idaad uda wa ama maa zaada fiihi min alxijri xijriga dhanka aad ka kordhiyo dhanka xijriga meesha aad ku kordhina farudahu ilaa binaa'ihi dhismihiisa hore ku soo celi weeyaan wasuda waxaa jirta albaaba albaab aladii kaasoo fataxa uu furay fanaqadahu wuu dumiyey oo faacadahu ilaa binaa'ihi dhismihiisa hore ayuu soo celiyey xajaaj marka dhismihii xajaaj aad ku oga u dambeeyey ayaa weli jooga weyaan mar un la yar tarmiimay iyo mar un laisku aadiyey waa gooni muslim ay xadiig soo saaray baabu hadmi اlkacbati kacbada duminteeda ayu baabkan u baab yahay hada wallahu aclam wsala allah waslam aleh waslm mustafa